bismi اllahi الرحman الرaحim alxamdulilah rb اlcaalamiin wslى اllahu عlى muxamedi wعlى ali muxamed rabi shrx lii sadrii wayasir lii amrii wxlul cqdة min lisani yafqahu qowlii qaala اlmuصنifu raximah اllah wama alcadlu cadligii fahuwa cadligu khuruuj اlsmi waa ismiga oo ka baxa can siiqatihi siiqadiisa ka baxa siiqada alasliyati asalka loo nisbeeyey imaa taxqiiqan ay imaa khuruujan bixid inuu baxo khuruujkaasoo taxqiiqan ay muxaqaqan la xaqiijiyey oo la hubo wadalika tusaale kow xaadaiyo wixii la mida weeyaan kow kow wamawxada kow kow wahunaa'a laba laba wamathnaa laba laba wahulaathan saddex saddex wamahlatan saddex saddex warubaaca afar afar wamarbaca afar afar wahakadaa ay wantahi gaadh hakadaa saasoo kale u gaadh ila alcashirati ilaa inta tobankaasaa u gaadh buu goy fa inahaa amhiladan macduulatun waxaa laga soo leexiyey can alfaadi lcadadi cadadka alfaadiisa ayaa laga mukararatan xaalay tahay alfaadaasi mid la soo celceliyey fa aslu jaaa alqowmu qoomkiibaa yimid asalkeedu uxaado xaale ay yihiin keli keli jaa-uu way yimaadeen weeyi waaxidan waaxidan xaala yihiin keli keli wakadaa ay wakaa-inu kada saasoo kale weeyi aslu mawxada mawxad asalkeeduna waa saasoo waaxidan waaxidan buu kasoo jeedaa isna wa aslu jaaa alqowmu qoomkiibaa yimiday asalkeedu mathnaa xaalay yihiin laba laba jaa-uu way weeyi itnayni itnayni xaalay yihiin laba laba wakadaa ay waqis qiyaaso kadaa saasoo kale u qiyaaso filbaaqi inta kale ee soo hadhayna saa u qiyaaso oo hulaae iyo malan maxaa odhanaysaa alaaa talaaday ka yimaadeen rubaaciya marbacna maxay ka yimaadeen arbaca arbaca khumaasiya makhmasna waad garan sudaasiya mastasna subaaciya saas baa usii wadaysa ilaa alla cashira gaadhsii bay leeyihi laakiin afartaa hore waa itifaaq inta dambe khuruujkaasoo taqdiiran ay muqadaran la qadarayo wadalika tusaale kalaclaami calamyadii oo kaleba weeyi allatii aclaamtaasoo istaqarad sugnaatay calaa wasni fucala wasanka fucalaa dushiisa ku sugnaatay wadalika tusaale ka cumara cumar iyo wixii lamid aweye waa nin magicii wazufara zufar iyo wixii lamid aweye waa nin magicii oo wax weyn abu xaniife saaxiibkii ahaa abi khaalid baa la odhan jiray waayahay boqol iyo konton meelaha markaa id buu dhintay bay laleeyihin hijreeduna wazuxala weeyi waa xidig isaguna fa inahaa lamaa sumicat markii la maqlay mamnuucatan xaalo ay tahay mid loo diidi min asarfi sarfiga laga mancin xaalo ay tahay markii la maqlay wal xaal baa sarfiga laga manciyey laysa aanu ahayn fiihaa ay fi laclaami aclaamta dhexdeeda cilatun cila ayna ahayn ciladaasoo daahiratun muuqata ciladaasoo hayrulcalamiyati calamiye aan ahayn qadaruu way qadareen nuxaadi fiihaa ay fi laclaami aclaamta dhexdeeda alcadla cadli ayay qadareen wa annahaa ay waqadaruu way qadareen annahaa aclaamtani macduulatun mid laga soo leexiyey inay tahay can caamirin caamir wa zaafirin iyo zaafir wa zaaxilin iyo zaaxil in laga soo leexiyey ayay ku qadareen wa ama taaniisu taaniidkii fa huwa taaniidkii kaain uu ahaaday calaa alaaati aqsaamin qaybo saddexa dushooda ayuu ku sugnaaday alawalu qismiga koobaadi taaniisun dhadigan weeyi bilalifi alif wax lagu dhadigeeyo wthani ka labaadna taniisun dhadigeyn weeyi bitaai ta lagu dhadigeeyo wathaliu ka saddexaadna taniisun dhadigeyn weeyi bilmacnaa macnaha lagu dhadigeeyo fataniisu dhadigeyn bilalifi alif lagu dhadigeeyaa yamnacu waa mancinayaa ey huwa taniiskaasi asarfa sarfiga ayaa u diidaya mutlaqan xaal u yahay alifkaasi mid la idlaaqay ha oo ha noqdo waxa weeyaan waa uu soo wadaaba markaa mudlaqanta wuxuu ka wadaa oo uu leeyahay waxaasi ay gashay aliftu ha noqoto waxa weeyaan nakira ha noqoto ama ha noqoto macrifo sharaxaan ku arki doonaaye markaynu sharxno laqmada hadda dhegeysta fataniiu dhadigayn bilalifi alif lagu dhadigeeya yamnacu waa mancinaya ay wa taaniidkaasi asarfa sarfiga ayaa u mancinaya mutlaqan xaalu yahay mid la idlaaqay sawaaun ay mustawin waxa siman kaanat ahaataya alalifu aliftu maqsuuratan mid la gaabiyey wadalika tusaale ka waa mid uur wa mardaa kuwa xanuunsanaya wadikraa iyo waano aw kaanat ama ahaataya alalifu aliftu mamduudatan mid la madayo oo la dheeraynayo wadalika tusaale ka saxraa waa banaanka wa xamraa waa gabadha guduudan wa zakariyaa iyo zakariya wa ashyaaa iyo shayaalo wa haadihi tan alcilatu ee cilada ahi hiya iyadoo alcilatu cilo weeyi cilada athaaniyatu labaad min alcilatayni oo labadii cilo ka mida allatayni kulu waaxidatin ay kulu cilatin cilo kasta cilada oo waaxidatin keliya cilada oo minhumaa ay min alcilatayni labada cilo ka mid ihi tamnacu ay mancini ey hiya ciladu asarfa sarfiga ay mancin waxdahaa ay munfaridatan xaal ay tahay kelideed oo wataquumu ay istaagi ay hiya ciladu maqaama alcilatayni laba cilo booskood ay istaagi waa ma taaniisu dhadigayn bitaayta lagu dhadigeeya fa yamnacu waa mancinaya asarfa sarfiga ayaa u mancinaya maca alcalamiyati calamiya maceed ayuu mancinaya sawaaun ay mustawin waxa siman kaana ahaaya kaana ahaaya ay ataniiu taniidku calaman calam u ahaaya limudakarin mudakar calam u ahaaya wadalika tusaale ka dalxataba weeyi aw limuanain aw kaana ahaaya ay huwa taniidkaasi calaman calam ahaaya limuanain muana u ahaaya wadalika tusaale ka faatimata faatima iyo wixii lamid ah weeye wa ama taniiu taniid taniidka almacnawiyu macnaha loo nisbeeyey fahwa taniidka macnawihi ka ta'niifi ta'niif lato bitaay taa lagu dhadigeeyey fa yamnacu waa mancini ey huwa taniidkaasi tada lagu dhadigeeyey ey huwa ta'niidkaasi macnawiga ihi asarfa sarfiga ayuu mancini maca alcaalamiyati caalamiye miceed ayuu mancini laakin bishardi an yakuuna ha yeeshee laakin bishardi an yakuuna inuu yahay shardinteed buu man ayuu ku mancin alsmu ismigu inuu yahay zaa'idan mid ka kororsan calaa halaaثati axrufi saddex xaraf wadalika tusaale ka sucaado weeyi wa zaynaba weeyi wa maryamo weeyi ow hulaaiyan ow ka ow an yakuuna bishardi an yakuuna inuu yahay alsmu ismigu inuu yahay hulaaiyan mid saddex laa oo saddex loo nisbeeyey hulaaigaasoo muxarak alwasai bartanka laga xarakeeyey wadalika tusaale ka saqara walada saqari iyo lada iyo wix lamid a wey aw saakin alwasi bishardi an yakuuna inuu yahay shardinteed alsmu ismigu hulaaiyan ha bartanka ka harakaysan hulatigaasoo acjamiyan weliba ajamiyo ajami loo nisbeeyey wadalika tusaale ka juura iyo wixii lamid aweeye ah aw manquulan bishardi an yakuna inuu yahay alismi ismigu hulatiyan hulati inuu yahay hulatigaasoo saakin alwasati bartanka ka reeban hulatigaasoo manquulan laga soo naqliyey min almudakeri mudakr laga naqliyey ila lmuanafi muanafna loo soo naqliyey kamaa idaa samayta wadalika tusaale ama kamaa idaa samayta ay ka tasmiyatika magacaabidaada oo kale weeyi imra'atan haweeney aad ku magacowday bizayd zayd aad u bixisay fain lam yakun haddii aan la helin fain lam yakun haddii aan la helin shayun shay haddii aan la helin shayga oo min dalika shuruudan aynu soo sheegnay a wadalika tusaale ka hindin iyo wadadab iyo wadadaba iyo wadacdin weeyaane jaaza waxaa banaan wa tarkuhu ay wajaaza waxa kale oo banaan tarkuhu ay tarku sarfi sarfiga in laga tagaana waa banaan yahy oo la idhaahdo hinda iyo dacda wa huwa tarkiga laga tegayo sarfiga ee maalayansarif laga dhigaya alaxsanu isaga ayaa wanaag badan waay halkan sheekh muxuu ku sheegaya laba cilo laba cilaan laqmayne labada cilo waa maxay waa cadligii cadligaa usoo horreeya cadliga waxaynu iska taagaynaa ma huwa alcadlu luqatan waistilaaxan cadli maxaa la idhahdaa min xayu luqa wa min xayu istilaax si fiican udhegeyso imisuu qaybsamaa yuu la manciyaa intaana xifdii kartid marka khulaasadiis waa intaa cadli maxaa la yidhaahdaa imisuu qaybsamaa yuu la manciyaa saxiix walala intaasoo duuduuban dibbajaawadaad gashatay la tahay tafaasiisheedu maad iga rabdaa min xayu luga xagga luqada cadliga waxaa lagu idhaahdaa macaani fara badan buu leya naqiid ljawri jawrkuu ka so horjeeda dulmiguu ka so horjeeda cadligu de garanana waa naqiid ljawri istilaax miyaa sheekhaa inoo sheegay muxuyna yidhi khuruuju lismi waa ismigooga ka baxa can siiqatihim siiqadiisa ka baxa siiqada alsliyati asalka loo nisbeeyey ilaa siiqatin ukhraa siiqo kalena u baxa laakiin kitaabkiin muxuu idin raacinaya halkaa eega halkaa la socda muxuu idin raaciyey bishardi itixaadi almacnaa walmaadda maydin isla kitaabka la soco sharaxda muxuu idin raaciyey shardi loo dhigaya shardigu waa maxay ya muxuu yidhi bishardi itixaad almacnaa walmaada macnaha waa inay ka midaysan yihiin oo markii hore ee shayga laga soo leexinaya hadda marka lasoo leexiyey macnahogu waa inu isku mid yahay maadada oo xuruuftana waa ina iskaga mid yihiin maadada iyo uruufta maadada xuruufta looga jeeda waa inay iskaga mid yihiin marka cadliga xagga luqada waxaa lagu idhahda waa naqiidljawri jawrku kasoo horjeeda dulmigu kasoo horjeeda istilaaxana waxaa la idhahdaa khuruuju lsmi can siiqatihi alsliya ilaa siiqatin ukhraa siiqo kale loo leexiyo laakiin maxaa shardiga macnahooga iyo xuruuftoodu inay isku mid yihiin taasaa shardiga tacriifkiisa waad iga haysataa bay lata min xayu luga wa min xayu alisilaax labada waad iga haysataa imisu u qaybsamaa imaa taxqiiqan wa imaa taqdiiran buu guri sheekhu la soco inuu yahay cadli xaqiiqiya iyo inuu yahay cadli taqdiiriya cadliga xaqiiqigii waa maxay cadliga xaqiiqigaa daabitkiisa isagaa kuu qorya shaarixaego huwa aladii yadulu calayhi daliilu hayru manci sarfi waa ka uu ku tusiyo daliil aan ahayn mancinta sarfiga laga maciye mancinta sarfiga laga maciye daliil aan ahayn ayaa ku tusinaya lafdiyo badan buu marka ku yimaada waxaa kamid a inuu ku yimaado waxa weeyaan alfaada halkan inoogu qoran fucaal inuu ku yimaado ama mafcal inuu ku yimaado waa ku halkan inoogu qoran waxaa kaloo kamid a lafdiga ukharu ukharu ukharu waxaad odhanaysaa ah, marartu biniswatin dumar ayaan soo maray dumarkaasoo ukhara ukhari waa maalayansarif soo maa kitaabka idin qoraya daylo socday anuma haysto sharxiina ukhara waa maalayansarif maxaa u diiday waxaa u diiday waa he wasfi maca alcadli wasfi maca alcadli oo maxaa laga soo leexiyey alukhara baa laga soo leexiyey alukar al baa ku jirta markii hore kadibna maxaa la yidhi ukhara baa marka halkee laga keenay ukharadan halkee laga soo leexiyey alukhar baa laga soo leexiyey aakhara hadda iska ilaali maaha aakhara maaha hadda aakhara waxa u diidaya iyada wasnu ficil iyo sifa iyada u diidaya waan baran doonaa insha allah kala ilaaliya waxa kale o u noqon karaa tawkiid alfaadu tawkiid soo maynaan soo marin jumacu iyo kutacu iyo butacu iyo busacu iyo soo kuwa maynaan soo marin waa fucal alfaada tawkiidka kuwaasna cadli baa kusugan bay yidhahdaan culimadu juma jaamic baa laga keena yidhahde kuta kaate buta baate busac baase saasay yidhahdeen waxaa kamid oo sharaxu idiin qorayaa saxara saxarada laakiin shuruud baa u waa in maalin mucayan wakti mucayana waa in looga jeedo wakti waa in looga mid labaad waa inayna gelin bidin odhanaya maxay al iyo idaafana waa inay ka tahay bidin odhanaya soo al iyo idaafana waa inay ka tahay marka maaa maxaa laga soo qaato o laga soo iiriyey asaxar eeg la soco asaxar baa laga keenay markaa saxare waad udiidaysaa maxaa u diiday ya maxaa u diiday cadli dee sooma waa cadli wey waad haye usii wuxuu keenayaa fucaal buu keenaya facaal baan ujeeda sida xadaami iyo qataami iyo waa nooc afraad iyaguna xadaami iyo qataami iyana wuu keenaya laakin sharxiinu wuu soo aroorinaya waxa ku jirta ilaa saddex qowl ba ku jira luqatu banu tamim waxay leeyihiin waa maalansirfay leeyihin siba way markaa wuxuu odhanaya sharaxa la socda oo waxa u diiday buu odhanayaa calam muxuu yidhi maca alcadli marka maxaa faacila laga keeno odhanaya faacila xadaami xaadimaa laga keeno xaadimatun halkaasaa laga soo iriyo odhanaya mubarid mubarid isagu wuxuu odhanaya waxa u diiday calan maca tanii almacnawi ba odhanaya isagoo cadli kuma jiru leynu beri waa calan maca tanii almacnawi waa qawlkii saddexaad qawlkii labaad soo maa qawlka dambe qadrigaynu ku arki doonaa isagoo matniga inoo dhigaye hadda yar adkaatee waxa weeyaan in la yidhaahdo waa wa waxa ku tagsan nimanka xijaaziyiinta la yidhahdo waaba mebni bay leyiin iyagu maxay idhahdeen waa mebni bay leyiin oo kasraaba lagu binaynaya daliil bay soo qaateen waxay idhahdeen flowla almuscijaatu min allayaali lamaa taraka alqaطaatiiba almanaami idaa qaalat xadaami fasaadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami wuu idin qoraya shaarif idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami ya waka idaa qaalat xadaami xadaami mina faacilhayn faacilka maxaynu ku naqaana inuu marfuuc yahay fasadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami labada goorba wuu soo celeliye samarit falowla muscijaatu min allayaali lamaa taraka alqaطa tiiba almanaami haddayna jirin buu leey waxyaalo argagixiyaal habeenkii kamuu tageen shimbirka fiinta la dhahdaa hurdada macaanka kamay tagteen buu leey idaa qaalat xadaami xadaami haddii ay hadal tidhaahdo fasadiquuha bui u rumeeya faina alqawla hadal maa qaalat xadaami hadal wuxuu iskugu ururay bu yihi maxay waxay xadaami tidhaahdo ml buu noqdayba ml iyo mahmah hadi jeer lasoo qaato fanigan luqada marka la socdo hadii la dha qaala siba weyhi siba weyhi ba yidhi hadii la dhaa idaa qaalat xadami fasadiquuha faina alqawla ma qaalat xadami haddaad xadiiskii socotido qaala bukhaariyu la dhaa eh, idaa qaalat xadami fasadiquuha faina alqawla ma qaala ma qaalat xadami markaa ml mahmaha ayuu noqday gabadhan waxaa la dha zarqawl yamaama la odhan jiray bay yidhahdeeno gabadh aad iyo aad u dhardharba ma saddex maalmood si ay tilmaamaan culimada nuxaatu kadibna qoomkeygii bay tihi cadow baa idinku soo socda ilaali ba waaas waa waxaad akriyay sida kadibna sidii bay noqoto waa la wada laayay markii dambe markaa maxay idhahdeen idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami <laughs> ya ila warkeyga dhab u noqdo soo ma haddii xadaami wuxuun tidhaahdo waxa ay sheegaysaa waa dhab bay idhahdeen markaa warkii dambe mathal buu noqday cid kasta oo waxa weeyan shay caam ku ah in loo soo qaato oo run caam ku ah markaa muxuu noqonayaa dhowrkaasaynu sheegnay laakiin sheekhaan usoo noqda uxaada iyo mawxad buu guuri uxaada waa fucaal mawxadna waa mafcal funaa'a waa fucaal mathnana waa mafcal so wasan weeyaan inta halka inoogu qoran soo ma waxaa laga soo leexiyey alfaada cadadka ee weliba usuusha ah laakiin bishard waa inay mukararo tahay e mukararo waa inay tahay alfaadaasi hore laga soo leexinayaa waa inay mukararo tahay inay mukararo tahay ayaa waxa weeyaan shardiga waayo waxa u daliila asalkeedu inuu sidaa ahaa macnaha alfaadan aynu macnaynana mukarara eeg uxaade keli keli baan leenahay soo ma mathnaa laba labaynu leenahay soo ma haye wاlأصlu anahu ida kana almacnaa mukarara yakunu lafdu ayضa mukarara sidaa asalkii haddii macnihii uu mukarar noqon soo celcelinay lafdiguna waa inuu mukarar yahay liyuwaafiqa daalu almadluula si daaliga wax tusinaya uu waafaqo madluulka uu tusinaya mayna saxayn marka asalkii hore ahaa waaxidan waaxidan markaa waa takfiifa mar keliya inu nidhaahno uxaada halkii marka hore waaxidan waaxidan ad ka dhahd imika maxaad ohanaysaa un uxaada ama muwaxad baa iska ohanaysaa halkaad inayn inayn ka odhan lahayd maxaad odhanaysaa mathnaa ama thula ama waxaad odhanaysaa mathlaf baad odhanaysaa waxaan ujeedaa ama thunaa aad odhanaysaa halkaad odhan lahayd halaata halaata maxaad iska odhanaysaa thulaatha ama mathlaf halkaad arbaca arbaca ka odhanayd maxaad odhanaysaa rubaaca ama marbac mayna basidan waka aad bay u fududahay marka waxaa la yidhahdaa waa kii taxqiiqigaa ah weeyaan marka ayuu la mancinaya mar haddii uu taxqiiq yahay sifaduu la mancinaya cadligu haddii uu taxqiiq yahay oo meeshii laga soo qaatay la hubo yuu la mancinayaa sifadu wasfiguu la mancinaya culima iska ilaaliya waka tambiih alfaada haddii aad iyadoo soo aroortay fi luqa alcarabiya saddex arrimood baa loo isticmaala weligeed allahood saddex arrimood un baa he loo isticmaala nacti bay noqotaa xaalay noqotaa khabar bay noqotaa iyada oo nacti noqotay waxaa u daliila aayadda qur-aanka uli ajnixatin mathna wa thulaatha wa rubaca halkee laga sifaynaya ajnixada laga sifaynaya de ajnixada laga sifaynaya axwaal bay noqotaa fankixuu maa taaba lakum min annisaa mathna wa thulaatha wa rubaca markaana waa xaalo xadiidka rasuulka sala allahu alayh wasalam ee saxiixaynka ee ibni cumar min xadiidi ibni cumar kama fi saxiixayn salaatu leyli mathna mathna markaana maxay noqdeen khabar bay noqotee mathnada hore waa khabar mathnaa dambana waa taakiid lilawal toorun bay adkaynaysaa markaa icraab ahaan markaynu egnana intaasay noqon karaan ama xaalay noqoni qur-aankay kusugan tahay ama waxay noqoni maxay sifo qur-aankay kusugan tahay ama khabar bay noqoni sida xadiiska saxiixi inoo tilmaamo almaynaba sidaan culimo waa cadligii taxqiiqigaa weeyaan kaas ka gudub taqdiirigu waa maxay taqdiirigu waxa weeyaan huwa aladii laa yadulu calayhi ilaa mancu sarfi isagu daliil kutusinaya male ilaa diidmada sarfiga loo diiday un mooyaane huwa aladii laa yadulu calayhi ilaa mancu sarfi waa ka daabidkiisu wuu kuusii sheego wuxuu ku yidhi waxaynu garanaynaa calamka inuu sarfiga manciyo keligii ma mancin karo laakiin lix arrimood buu la manciyaa wuxuu la manciyaa cadli buu la manciyaa wuxuu la manciyaa ziyadatu alif wanuun wuxuu la manciyaa wasnu ficil wuxuu la manciyaa cujma wuxuu la manciyaa tarkiib wuxuu la manciyaa ta'niif haddaba ta'niifi waa laga waayo cumar ta'niif muu ku jira maya tarkiib waa laga waayey ma ku jira waa maya wasnu ficl waa laga waayey ma ku jira waa maya cusmo waa laga waayey ziyatu alif nun waa laga waayey soo shantaa maynaan waayin inay calam yihiinna waa la arkay sarfigii in loo diidana waa la arkay qaacidadiisi ayna waxaan ikhraam la ydhahda aanu ugu dhicin oo qaacidadii ayna u jabin ayay yidhahdeen war aynu iska qadarna uun in caamir laga keenay saxiix walala qaacidadeeni si ayna u jabin maadaama kuwii kale la mincinayo o dhan laga waayey aynanu aragna iyadoo sarfigii laga calam keliyana uu yahay calamna kelidii aanu diidi jirin sari mu diida kelidi ma diidade de aynu samayno cadli taqdiiriya waxa la aynu ku qadarna uun in laga keenay maxay caamir de kolka qofka kolku dhasho caamir inta loo bixiyo adana cumar dib loogama guuro soo ma marka ugu horsa cumar baa loo bixiya laakin way ku qadareen uneg waxay yidhahdeen aynu nidhaahno maxay fucal weeyo faacil baa laga keenay cumar caamir buu ahaa asalkiisi hore waynu ku qadaranaa aye zufar zafir baa laga keenay aye zuxal zaaxil baa laga keenay haddii kaleta qaacida ay naga jabaso waxay noqonaysaa calam kelidii wax manciye taasina ma jirto de saasay yidhahdeen marka waanaad arkaysaa de kolley waa wakaa laftiga saasa noogu qoran waaya alfaada culimadu waxay gaadhsiiyaan ilaa afar iyo toban wayba koobaanba waa afar iyo toban ama waxay gaadhsiiyaan shan iyo toban hadday u badiyaan kitaabkaa idin intaba cumar iyo zuxal iyo zufar iyo jusham iyo quham iyo jumax iyo quzax iyo dulaf iyo cusam iyo hucal iyo juxa iyo bulac iyo mudar iyo hubal iyo hudal beytkana lagu jamciyey in rumta dabda lima naqaluu hu ilaa fucalin cumaru zuxalu zufaru jushamu quhamu jumaxu quzaxu dulafu cusamu hucalu wajuxa bulacu mudaru hubalu wamutamimu maa dakaru hudalu intaasi ku gudbiya dee kolle waa alfaado marka haddaad xifdi kartaan insha alla waad xifdiyaysin hadii kale de intaa kitaabku inoo qorqorayo umaynu ku gaabsani marka e, cadligii taqdiiriga ahaana waynu fahnay isaga wax daliila male way qadareenun saxiix walala maynoo yar bidhaama mise adayg baa ku jira aad buu u fudud yahay marka cadligan taqdiirigii isaga wuxuu la mancin doonaa waa ka kal aclaamiba ku yidhi de calamku isagu la mancin doonaa halkaa maxay nagaga baxay ya cadligii baa naga baxay cadliyow maxaa tahay imisaad u qaybsantay yaad la mancisaa waxaan ahay bu ku yidhi xagga luqada waxaa la dhahdaa waa naqiiduljawri istilaaxana waxaa la dhahdaa khuruuju lismi can siiqatihi اlasliya ilaa siiqatin ukhra lakin biitixaadi almacnaa walmaada shardigaasaynu udhignay imisaynu uqaybinay laba cadlun xaqiiqiyun wa cadlun taqdiiriyun cadliga xaqiiqiga maxaa la dhahdaa ya huwa an yadulla calayhi ya daliilun hayru manci sarfi kaasaa la dhahdaa waxyaaluhu ku imanayana waynu tirina cadli yuu la manciyaa kaasi waiguu la maciya mar hadduu taqiiq ah, yahay cadliga taqdiirigana maxaa la dhahdaa huwa aladi laa yadullu calayhi ilaa mancu sarfi yuuna la manciyaa calamkuu la manciya adli halkaasu inagaga baxay ku nacimi maayo insha allah ka soco taniidkii inoo yimiday taniidka marka ugu horeysa labaynuu qaybinana labadaynuu qaybinana maxay yihiin waxaynuu qaybinanaa culimay taniitun bilalifi iyo taniitun bigayri lalifi labadaasaynuu qaybinana taniitun bilalifi iyo taniitun bigayri lalifi taniitun bilalifi waa maxay shaygan wuu dhidig yahay dhidiga uu dhidig yahayna waxaa keenay alifta ayaa keentay alifta ayaa keentay aliftaasi markaa labay noqoni ama mamduuda ha noqoto ama maqsuura ha noqoto maqsuuray maxaa tahay hamza uguma dambayso mamduuday maxaa tahay hamza ugu dambaysa daabidka labada waa sida haddii hamza ugu dambayso waa mamduuda haddii ayna ugu dambaydina waa maqsuura la dhahaa masxuufka ay ku jirtaa aliftu nakira ha noqdo dikraa ka warrama tusaale halka inoogu qoran waa nakiro saxraa ka warrama waa nakiro ha noqoto macrifo layla iyo zakariya iyo inoogu qoran zakariya inoo qoran mufrad ha noqdo waxaanaynu tilmaanay waa mufrad jamac ha noqoto mardaa casharkeena ku jirtaa waa jamac de ashyaaa waa jamac weliba kitaabkiin wuu sii baraarujinaya ashyaa sababto xitaa dib ugu dambaysiyey wuu sii baraarujinaya ismi ha noqoto waxaanaynu tilmaano o dhan waa ismi sifa ha noqoto xubla dee uurku waa sifo iyo tilmaan weyaan magac maade ma magacba mee waa sifa de xamraa waa sifa waa tilmaan de waka marka aliftaasi alifu taniif ama mamduuda ha noqoto ama ha noqoto maqsuura waxaan masxuubka ay u tahay ha noqoto nakiro ama ha noqdo macrifo ha noqdo ismi ha noqdo sifo ha noqdo mufrad ha noqdo maxay jamac farqi male mar haddaynu alifta aragni maxaa la odhanaya waa maalayansarif baa la odhanaya waa maalayansarif baana la odhanaya weliba cilada tan ihi waxay mancisaa iyaduna waa ciladii labaad oo ka mid a labada cilo iyagu kelidood wax mancin jiray mid baynu soo qaadanay muxuu ahaa siiqatu muntaha aljumuuc tanna waa cilada labaad cillo kale aan u baahanayn waa alifu taniid sawaءn kanat mamdudaة aw maqsuuratan halkaasay ku baxday yadna soo maynaan fahmi ma adka de haddee mid lagaaga ecraabo marartu bilayla bilayla alba wa xadfi jar layla is majruurun bilba wacalaamatu jarihi fatxatu muqadaraة calى اlأlfi manaca min duhuriha tacadud liano isma la yansarif walmaanicu lahu min asarfi alifu taaniif almaqsuura arnayna basida dee inta kale saas maad u icraabaysin insha allah haye taniifka waynu qaybino maxaynu u qaybinay taniiun bilalifi iyo taniiun biayri l baa noo qaawi taniiu biاl iyo taniiu biayri li taniiu biali halkaa inoo dhiga aliftaasi maxay yidhi ama mamduuda ha noqoto hamza u dambaysa ama hayru mamduuda ha noqoto oo maqsuura ha noqoto waatayna aliftu u dambaynin maxaa la idhaahdaa kelideedba iyadna sarfiga mancisaa labada meel inoogu xereeyo noo xidha siiqatu muntahaaljumuc iyo alifu tanii ama mamduuda ha noqoto ama maqsuura ha noqoto cillo kale uma baahno tanii taniiun biayri ali baa inoo so haray taniiun biayri ali baynu saddex usii qaybinana saddex baynu qaybinana taniiun lafdiyun taniiun macnawiyun faqad taniiun lafdiyun macnawiyun saddexdaa wey amridigan waynu kusoo marna cashirkii amridiga ninka aan ku jilcin weli wuu soo taagan yahay de soo ma aragti halkan soo taagnaado alifyana soo taagnaan marka meel saad socotid un baa lagu yar jilciya insha allah ya markaa ma adko taniiun bilali meel inoo dhiga waynu sharnay isaga taniiun biayri alif baynu saddex u qaybinay taniiun lafdiyun taniiun macnawiyun faqad taniiun lafdiyun macnawiyun mid kasta daabidkiisa qabso sheekh taniiun lafdiyun waa maxay maa kaana fiihi calaamatu taniifi wa huwa calamun limudakari taniis lafdiga maxaa la idhaahdaa waa waxa calaamadii dhadig tusinaysay ay ku dhex jirto laakiin calam waa mudakar dalxa ubaydata ka warrama ya de waa calam mudakara laakin maxaa dhacday taadan maxay tusisaa calaamatu taniis bay tusisaa soo ma waa taniisun lafsiyun lafdiga iyo dhawaq unbuu muanad ka yahay marka lafdiga unbuu muanad ka yahay markaa taniisun lafsiyun maxaa la dhahdaa ma kana fiihi calaamatu taniisi wa huwa calamun limudakarin hada huwa tacriif taniis allafdi intaasaad ku gaabsanaysa taniisun macnawiyun faqad ka warrama taniiin macnawiyin faqad waxa la dha isagu iska cadyahay bade halkaasu ka soo cadyahay ma kana mawduucan limu'anathin walaysa fiihi calaamatu taaniif kolka horeba waxaa loo dejiyey mu'anath calaamadii taaniifna kuma jirto zaynab ka warrama dee kolka horeba mu'anath baa loo dejiyey maryamo ka warrama sucaado ka warrama waa kuwaasoo dhan maxaa la odhanayaa ma kana mawduucan limu'anathin walaysa fiihi calaamatu taaniifi waa tacriifkaayo taniifka macnawigaade calaamatu taaniif kama muuqato laakiin marka horeba waxaa loo dejiyey maxay muanas baa loo dejiyey kaasina waa kii labaad ka saddexaad waa taniiun bihima taniiun bihima ama taniiun lafdiyun macnawiyun malaa saasaad ku fahmi lafdigii dhadig buu ka yahay macnihiina dhadig buu ka yahay waa maxay isagu ma kana fiihi calaamatu taniii wa huwa mawduucu limuanasi calaamatu taniina way ku jirtaa biayri alifade calaamatu taniina way ku jirtaa waxaana loo dejiyey muanas baana loo dejiyey faatima ta ka warrama caaisha ta ka warrama ruqaya ta ka warrama aye mayna calaamadii taaniiska ku jiri kolka hore maan maanaf loo dejin maxaa la idhahdaa taaniisun bihima ama taaniisun lafdiyun macnawiyun mu adag yeesha ma adka de in adig isku adkaysan mayo ma adko taaniisun bigayri lalifi saddex baynuu qaybinay taaniisun lafdiyun taaniisun macnawiyun faqad taniiun lafdiyun macnawiyun taniiu lafdi waxaan idin idhi maa kaana fiihi calaamatu taaniihi wa huwa calamun limudakarin ka kalena waxaan idin idhi maa kaana mawduucan limu'anahin walaysa fiihi calaamatu taaniihi ka kalena maxaan idin idhi maa kaana fiihi calaamatu taaniihi wa huwa mawduucun limu'anahin dib damba kugu adkaan maayo macalalifiya intaas baa ku daba soconta saa ma u xifdiday imisaynu qayminay saw saddex maa taniiun lafdiyun iyo taniiun macnawiyun faqad iyo taniiun lafdiyun macnawiyun ka u horeeya maxaa la dhaha taniiun lafdiyun biduuni shardin biduuni shardin bu ahaa ayuu mancinaya wax shardiga looma dhigayo mar haddee tanii ka heshay oo tanii ku jiro taniikani tanii lafdiya u yahay muxuu mancinaya macalcalam buu mancinaya wax shardigana looma dhigayo taniiun manawiyun bay taniiun lafdiyun macnawiyun bay noo yimid taniiun lafdiyun macnawiyunna haddee aad ka heshay taniikaasi macalcalam buu isla mancinaya biduuni shardin wax shardigana looma dhigayo maxay noo adhay taniiun macnawiyun dee sheekhaa kuu sheegay ka taniiun macnawiyun isaga afar shardi baa loo shardiyaya afarta shardi ba halkan kugu qoranyi meel kale lagama keenayo kitaabkay ku qoray afartaa shardi hadii laga waayo isagaa kuu sheegi doona sida loola dhaqmayo afarta shardi waa maxay afarta shardi waxa weeyaan taniifkii hadduu taniif macnawiya yahay taniif macnawiya hadda waynu barna ma waxaa loo dejiyey muanaf calaamatu taniifna kuma jirto waxa shardiya ah marka uu caalamiyada la mancinayo calamka ismigu inuu ka kororsan yahay saddex xaraf saddex xaraf waa inaan wax ka badan waa inuu buu ku tusaaleeyey sucaad waa mise xaraf saddex ma ka badan tahay mise kama badno way ka badan tahay shardiga waa laga helay soo maa marartu bisucaad ad odhanaysaa marka maxaa u diiday calam maa maca taniif almacnawi shuruudina waa laga hela saddex xaraf way ka badan tahay saxiix walala waa yahay markaa eeg tanziila lilxarfi raabici manzilata tai taaniif xarafka afraad baa la dejinaya halkii tautaniidka xarafka afraad inuu shardinay inuu saddex ka badan yahay ayaa la dejinaya halkii tautaniidka marartu bisucaada wa kalimatuhu alqaahaa ilaa maryama maryama taniid macnawiya munayn ya shardiga baa laga helay de saddex xarafay ka badanta haye haddee waayo oo taaniidkii taaniid macnawiya uu yahay saddexdii xarafna uu ka kororsanaan way thulathi buu noqday ulaatiga waxaa loo shardiyayaa inuu bartanka ka xarakaysan yahay muxarak alwasad inuu bartanka inuu ka xarakaysan yahay shardiga bartanka inuu ka xarakaysan yahay ayaa shardiga taxriigaasi bartanka laga xarakeeyey wuxuu taagan yahay xarafkii afraad halkuu taagan yahay xarafka afraad muxuu taagnaa maqaama taabuu taagnaa soo halkii buu taagan yahay taxriiggaasa culays kolkaa ku siyaadinaya kelmadda saqara saqara waa calamun calaa tabaqatin min tabaqaati jahannama saqara ma salakakum fi saqara soo sama maxaa u diiday marka wa wa wa waa thulathi waxaan ujeedaa wa waa taaniis macnawiya soo ma taaniis macnawiya ha ahaadee shuruuddii waa laga waayey oo maxaa laga waayey dee saddex xarafuu ka badnaan waayey saddex xarafuu noqday shardiga dambaa ku dhaboobay marka oo ah muxarak alwasat saddex xarafuu noqday laakiin bartankaa laga xarakeeya saqara qaafka xarafka saddexaad ma xarafkii bartanka mura xarakaysnayn xarakadaasi ayaa iqal iyo culays u siyaadinaysa masle fahnay ladaana waa la lada ladaana waa la mid waa yahay kaana waa la waayey kaana waa la waayey hulati buu noqday bartankii wuu reeban yahay maxaa la samaynaya waa inuu ajami noqdo ajami waa inuu noqdo ajami waa inuu noqda lafdigan waa inu juura buu ku tusaale juura bidami ljim waa ismu beledin bifarisin waa meel magaceedu weeyaan ujmada ayaa markaas iyaduna iqalu ku jiraayo dee luqadan carabta ku culus maadaama luqo kale ay soo dhex gashay culays bay ku tahay culays ayay ku tahay markaa juura iminka waa loo diidaya maxaa u diiday cajan baa la socda bartankii wuu ka reebanaaday oo muu xarakoobin laakin maxaa dhacay wuxuu noqday ajami buu noqday masl wuxuu noqday huladi bartankiina wuu reeban yahay intaanu soo sheegnayna waynu ka weyni waxaynu usii shardaynaa inuu manquul min mudakarin ilaa muanain lafdigan markii hore mudakar baa iska lahaa kadibna maxaa loo soo raray muana baa loo soo raray raritaankaasi loo soo raray muanafka ayaa hiqan iyo culays ku xasilaya zayd nin magaciibu ahaa gabadh baynu zayd u bixinay naqlintaanka aynu gabadh u bixinay aynu ka guurinay nin magaynu gabadh magacee u ayuu ku xasilay hiqal oo oh, maalaa yansarifu noqonaya maalaa yansarifu noqonaya afartaa shardi baa laga maarmaan taniisku hadduu lafdi yahay shardi male hadduu yahay taniisun lafdiyun macnawiyuna shardi male laakin hadduu taniisun macnawiyu yahay afartaa shardi baa laga maarmaan waa inuu saddex xaraf ka badan yahay haddii taa la waayo waa inuu yahay hulati muxarak alwasada haddii taa la waayo waa inuu yahay hulati saakin alwasti cajamiya haddii taa la waayo waa inuu manquul min mudakarin ilaa mu'anatin u noqdo afartaa shardi baad u shardiyaysa afartaba iska xifdiya marka hadday intaa midna uu noqon waayo ka horama shuruuddaasi o dhan waa la waayey shuruuddaasi oo dhan waa la waayey aye maxaa la samaynaya marka hindo ka warama iyo dacde iyo maxaa la samaynaya ya waxaa la samaynaya waayo waa hulaahi maxay noqotay sakin alwasat bay noqoto bartanka way ka reeban tahay intaanu soo sheegnay mid kamidana maaha maxaa la samaynaya marka ila afar shirdi waa noo afartii shirdi waa laga waaye waxaa la samaynaya laba qowl baa banaan in la sarfiyaa banaan oo la tanwiiniyo in la sarfiyo oo sida caadigii ismiga musarifkaa loola dhaqmo ayaa iska banaan waa yahay qofka sarfiyaa wuxuu eegayaa ilaa khifati lafdihi lafdiga fududihiisuu eegaya waxaa kale oo banaan ila waa hulai sakin alwasade waxaa kale oo banaan in laga manciyo oo maalaa yansarifu noqdo waayo labadii ciladood baa laga helay ahayd caalamiye iyo tanii macnawiya iyo tanii macnawiya weliba wuxuu leeyahay qowlka jamaahiirtu ay ku tegsan yihiin qowlka jumhuuru naxwiyin ay ku tagsan yihiin waxa weeye in inuu noqdo maalaayansari inuu noqdo maalaayansarif inuu noqdo ayaa fiican bay leeyihiin waayo quraadu waxay isku waafaqeen allah subxaana wa tacaala bimisra buyuta suuratu yunus bimisra bay akriyeen bimisra inta quraabo saasay isku waafaqeen suuratu yuusufna sidoo kale udkhuluu misra way isku waafaqeen iyadan dee lama tanwiini lama tanwiini ihbiuu misran ka warrama waaye suuratu baqara ihbiuu misran waa hayru mucayan de hayru mucayan weyan iyadu meel gaara loolama jeedo iyadu waa he waa misran min alamsaar baa loo jeeda magaalo magaalooyinkun ka mid a saxiix walalaah marka taana saasay uga jawaabeen marka khulaasada tanna maxay noqonaysaa taniidka waa la qaybiya taniiun bilii taniiun biayri lii waa khulaasadiisii taniiun bilii taniiun biayri lii taniiun bilii kelidiibu manciyaa sarfiga halkaa inoo dhiga ama mamduuda ha noqoto ama maqsuura ha noqoto maxaynaa timiday taniiun biayri ali saddex baynuu qaybinay taniiun lafdiyun taniiun macnawiyun lafdiyun taniiun macnawiyun taniiun lafdiyun shardi male taniiun lafdiyun macnawiyun shardi male taniiun macnawiyun afar shardi buu leeyahay saddex araf waa inuu ka kororsan yahay haddii taa la waayo thulaati muxarakalwasada waa inuu yahay haddii taa la waayo thulaati saakin alwasada cajamiya waa inuu yahay haddii taa la waayo manquul min mudakar ilaa muanas waa inuu yahay haddee intaaba la waayo laba qowl baa banaan in la sarfiyo iyoiyo in maalayansarif laga dhigo waxaana axsana sida jamaahiirtu ay ku tegsan yihiin in maalayansarif laga dhigo waxaadagma jira wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk